gurigaaga ama shaqada aad degan tahay raqamkeeda nambarka ku qoran waa maxay nambaray leedahay daytinin wuxuu idhi sabca waxa weeye nambarka toddobaad weeye daytinin ba haddayna maa raqmu beytika shaqatika gurigaad degan tahay ama haddaad shaqo degan tahay waxaa u dhaxaysa xariiq labada mid uun kaad degan tahay waa imise nambarkiisu daa talaata ardaygii saddexaad wuxuu yihi khamsa waa shan ta arbaca ama khamsa ama sita ama sabca ama tamaaniya wuu istaba dhigay markaa arday sheekaysanaysa weeye ardaygii afraad iyo kii shanaad iyo kii lixaad iyo kii toddobaad iyo kii sideed baa waxay idhaahdeen wuxuu yidhi mid waa alaaa waa saddex midna wuxuu yidhi arbaca waa afar nambarkaygu midna wuxuu ihi sita waa lix midna wuxuu idhi tamaaniya waa sideed kii kalena wuxuu idhi oo sabca waynu soo sheegnay tamaaniya markaa loo booday sabca ninkii hore a yidhi tamaaniya waa ka sideedaad tisca ka sagaalaad midna wuxuu idhi cashara waa toban nambarkaygu ba qaybta laad waxa way da waaxid baa yidhi askunu fii xayi الjaamica anigu waxaan deganahay xaafadda jaamicaddu ku taal ayna taskun adigu halkahee degan tahay da waaxid baa wuxuu idhi askunu fii xayi almadaar anugu waxaan deganahay xaafadda madaar ku yaal ayna taskun adigu halkaa degan tahay buu isleeyihin marka arday waliba u waraysanaya ardayga kale waxa laakiin u yaalla un guud ahaan yadkur kullu طaalibin arday waliba wuxuu sheegayaa alxaya aladii yaskunu fiih xaafadda uu degan yahay atadriib haani tadriibka labaad waxa weeye tabaadil xawaar maca zamiinig isweydaarsada wada sheekaysi adiyo saaxiibka kamaa في lmithaal sida tusaalahan ku qoran oo kale u sheekaysta buu leeyahy tusaale waxaa ku qoran almithaal taa waaxid wuxuu hi ayna uriidu waxaan doonayaa mushaahadata shaqati inaan shaqada ama inta isku fadhiga ahee guriga ilaa saddex qol ama afar qol iyo waxaasoo kale ee isku xidhan inaan ama laba iyo wax ka sii badanu inaan arkaan doonayaa daa'itin wuxuu ihi tafadal kaalay hoo buu idhi ama kaalay haadihi ashaqa waa tan shaqada aan kaa karaynaya maalan markaa waxaa halkan ku qoran fallaajatun sariirun mir'aatun furnun ariikatun baa markaa qoran intaasaa laga samaynaya markaa intaa in leegun baad isticmaalaysaa uriidu waxaan doonayaa mushaahadata fallaaja inaan arkay qaboojisada ama tallaajadda tafadal haadihi fallaaja waa tan tallaajadii uriidu waxaan doonayaa mushaahadaةa sariir inaan sariirta arko tafaadal haadihi hiyo sariir waa tan sariirtii uriidu waxaan doonayaa mushaahadaة اlmar'aati inaan arko muraayadda tafadal haadihi hiya almar'aatu waa tan muraayadii ee kaalayo arag uriidu mushaahadaة alfurni waxaan doonayaa mashiinka wax lagu kariyo ama moofada inaan arko tafadal haada huwa alfurnu waa kan uriiddu waxaan doonayaa mushaahadata alareyka inaan arko fadhiga kuraasida fadhigaa tafadal haadihi alareyka waa tan fadhigii atadriib الثaalث ka saddexaad waxa weeye tabaadil الsu'aala waljawaaba maca zamiilig isweydaarsada weydiin iyo warcelin adig iyo saaxiibka isweydaarsada oo taasi waxa weeyaan almithaal waa da waaxid maadaa turiid buu yidhi su-aal buu weydiiyey maxaad doonaysaa da itniin ardaygii labaad wuxuu yihi uriidu sitaarata waxaan doonayaa daah marka daahaasi waa guryaha lagu xidho waxaa intaa dheer oo halkan ku qoran arikatun furnan sakhaanan sajaadatan mar'aatan fallaajatan sariiran sitaaratan intaasaad ka samaynaysaa markaa intan in leeg wuxuu leeyahay maadaa turiid maxaad doonaysaa ardayga koobaad ardayga wuxu odhanaya uriidu arikatan waxaan doonayaa fadhi wuxuu su-aal kala weydiinayaa maadaa turiid maxaad doonaysaa uriidu furnan baan doonayaa moofo waa mashiinka cuntada lagu kariyo ma odhanayaa maadaa turiid uriidu sakhaanan hiitar baan doonayaa biyaha kuleeliya ayuu odhanaya maadaa turiid uriidu sakhaanan baan doonaya sajaadatan baa halkaa kugu qoran maadaa turiid baa la odhanaya maxaad doonaysaa uriidu sajaadatan roog baan doonaya maadaa turiid uriidu mir'aatan waxaan doonayaa muraayad maadaa turiid uriidu hallaajatan waxaan doonayaa tallaajad sariiran maadaa turiid maxaad doonaysaa uriidu sariiran baan doonaya intaa ka samee buu yidhi atadriib araabic layliska afraad waxaa weeye haati jumalan jumlada sameeye jumlada la kaalay kamaa fi lmithaal sida tusaalahan ku qoran almithaal tusaalaha waxa weeyaan koobaad ardaygii wuxuu yidhi koobaad tusaalaha labaad koobaad waxa weeye askunu fii xayi ljaamica waxaan deganahay anugu xaafadda jaamacadda ku taal askunu ardaygii labaadna wuxuu yidhi askunu fii shaqatin jamiila ama isla isagii wuxuu leeyahay waxaan deganahay shaqo qurux badan oo dhowr qol ah wuxuu haddana yidhi ashaqatu fi dowr alkhaamis waxaa ku taallaa cimaaradda ama fooqa dowrka ama dabaqa shanaad haddaba wuxuu yidhi mar afraadkiina ashaqatu khamsu gurafin waxay ka koobantahay shaqadu shan maksin ama shan qol imika halkan waxaa ku qoran addowr الraabic guraf addowr الثالث غرف الدور السادس غرف يعني ست غرف ثلاث غرف أربع غرف الدور السابع سبع غرف saas oo kale oo waa la odhan karaa intaa in lag baa laga samayn karaya askunu fii xay الjaamica ayaan deganahay marka dowrkun baa imika la bedelaya askunu fi waxaan deganahay الshaqata askunu waxaan deganahay fii xay الjaamica baan deganahay marka askunu fii xay lmadaar baan deganahay waad odhan kartaa askunu fii shaqatin jamiilatin baan deganahay ashaqatu waxay ku taallaa fi dowr raabic markaa fi shaqati arbacu gurafin baa ku yaalla afar qol oo afartan way noqon kartaa askunu waxaan deganahay fii xayl jaamica ayaan deganahay askunu fii shaqatin jamiilatin baan deganahay mid qurux badan ashaqatu fi dowri haalis waxaa ku taallaa tabaqa saddexaad fi shaqati halaau qurafin saddex qol bay ka koobantay askunu waxaan deganahay fii xayl jaamica xayl madaar baan deganahay askunu fii shaqatin jamiila waxaan deganahay shaqad qurux badan ashaqatu waxay ku taallaa fi dowri asaadis tabaqa lixaad fi shaqati situ qurafin waxay ka kooban tahay lix qol askunu waxaan deganahay fii xayi almadaar ayaan deganahay askunu fii shaqatin jamiilatin baan deganahay ashaqatu waxay ku taallaa fi dowri asaabic dabaqa toddobaad fi shaqati waxaa ku yaala sabcu qurafin toddoba qol ama lix toddoba maqsin bay ka samaysan tahay atadriib alkhaamis waxaa weeye layliska shanaad tabaadal ilxiqaara maca zamiilik isweydaarsada wada sheekaysi iyo wax isweydiin adiyo saaxiibkaa kamaa fi اlmithaal almithaal sida tusaalahan ku qoran oo kale u samee daa waaxid ardayga koraad wuxu uriidu shaqatan waxaan doonayaa shaqo ama qolol aan kiraysto min fadlika waad mahadsan tahay daatini wuxuu yidhi ladaynaa shaqatun jamiilatun waxaanu haynaa qolol qurux badan baanu haynaa da waaxid baa yidhi uriidu mushaahadata shaqa waxaan doonayaa inaan shaqada iska arko daaitnin wuxuu yidhi haadihi ashaqa waa tan ama qolalka aanu haynaa kuwan weeyaan da waaxid ayaa wuxuu yidhi haadihi shaqatun jamiila tani waxa weeye waa qolal qurux badan markaa hallaajatun ariikatun sajaadatun sitaaratun mir'aatun intaana intaasoo kale ka sameen oo wuxuu ardayga koowaad uriidu hallaajatan baan doonayaa min fadlika waad mahadsan tahay kalaad wuxuu odhanayaa ladaynaa hallaajatun jamiila waxaanu haynaa hallaajad qurux badan wadaasoo dabaadna odhanayaa uriiddu waxaan doonayaa mushaahadata hallaaja inaan arko wuxuu odhanayaa ardayga labaad haadihi hiya hallaaja waa tan tallaajadii wadaasoo odhanaya ardayga haddana haadihi hallaajatun jamiila waa mid qurux badan oo wanaagsan arikatanu waa intaan leeg uriiddu arikatan waxaan doonayaa min fadlika waad mahadsanta inaan fadhi aan iibsado maalan wadaasoo odhanayaa ladaynaa arikatun jamiila waxaanu haynaa fadhi aad u qurux badan wuxuu odhanayaa dabeedna uriiddu waxaan doonayaa mushaahadat alarika inaan fadhiga arko rasul odhanaya haadihiya alarikatu waa tan rasul haadihi arikatun jamiila alla waa fadhi qurux badan buu odhanaya sajaadatuna waa saas oo kale wuxuu leeya uriiddu waxaan doonayaa sajaadatan roog roog buu iibsanaya min fadlika waad mahadsan tahay rasul odhanayaa ladaynaa sajaadatun jamiila roog qurux badan baanu haynaa wuxuu odhanaya uriiddu mushaahadata sajaada e, inaan arkaan doonaya rooga wuxuu odhanayaa haadihi hiya e, asajaada waa kan roogu wuxuu odhanayaa haadihi sajaadatun jamiila waa intaa in leegun e, sitaarana waa la mid uriidu sitaarata maan doonaya daahinan yusa min fadlika waad mahadsan tahay ladaynaa sitaaratun jamiilatun waxaanu haynaa daah qurux badan uriidu waxaan doonayaa mushaahadata sitaara inaan arko daaha haadihi sitaara waa kan daahi wuxuu leeyahy isaguna haadihi sitaaratun jamiila waa daah qurux badan mir'aatuna waa intaan in leeg markuu leeyahy samee saasoo kale u dhig buu ku leeyay saa tusaalahan uriidu waxaan doonayaa mir'aatan min fadlika waad mahadsan tahay wuxuu leeyahay kii kalena ladaynaa mir'aatun jamiila waxaanu haynaa muraayad qurux badan wuxuu leeyahay kii labaad mar kale kii koowaad uriidu mushaahadata almir'aati waxaan doonaya arko muraayadda wuxuu odhanayaa haadihi hiy mir'aat waata muraayadii wuxuu odhanaya isaguna haadihi mir'aatun jamiila waa muraayad qurux badan atadriibu saadis haddaba tadriibka lixaad ajib can alas'alati alaatiyati su-aalahanka jawaab imanka su-aal baa lagu weydiinaya dabeedna jawaab baad ka bixinaysaa ayna taskun halkee degan tahay askunu fii xayi almadaar waxaan degan tahay xaafadda madaar ku yaal hal taskunu fii shaqatin ma waxaad degan tahay qolol dhowra wuxuu odhanaya nacam askunu fii shaqatin baan deganahay ama wuxu odhanaya laa askunu fii beytin guri baan deganahay waxaa dabeedna odhanaya hal taskunu fii beytin ma guri baad degan tahay nacam askunu fii beytin baan deganahay ama laa askunu fii shaqatin baan deganahay ma raqmu beytik gurigaaga nambarkiisu waa maxay markaa de ama waaxid iyo tiniin talaata arbaca hamsa waa doonta waa taa nambarka kuu qoran yahay yaad odhan kartaa kam gurfatan fii beytik imisaa ku yaalla qol waxa iyadana aad odhan kartaa aad ka sheegi kartaa dee alaau qurafin arbacu qurafin waad odhan kartaa kam gurfatan fii shaqatika imise qol baa ku yaalla shaqadda aad degan tahay alaatu waad odhan kartaa shuqaqin waad odhan kartaa fii ayi dawrin ashaqatu shaqadda aad degan tahay dawrkee bay tahay fi dawr raabic waad odhan kartaa ama saadis ama saabic iyo kalba kaa doonto imika alqira'atu walkitaabatu imika weeye waa akhris iyo qoraal atadriibu alawal ka koowaad waxa weeye undur eeg wastamic dhegayso waqra akhri dabeedna waa baytun guri shaqatun qolol dhowr ah gurfatun hal qol xamaamun xamaamka maalan lagu maydho madbakhun meesha wax lagu kariyo dawrun waxa weyaan dabaq ka mida ah, fooq qaybta dabaqyada mid ka mida ah, sariirun waa sariirta lagu saha sitaaratun waa daaha ariikatun waa fadhiga lagu fadhiisto sajaadatun waa roog goglo goglo gurfatu noomin waa qolka hurdada gurfatu juluusin waa qolka fadhiga dabeedna taa wuxuu ku yidhi aqri oo horta eeg oo dabeedna dhegayso cajaladda dabeedna akhri oo iyadoo aad ku tababaraysa un akhriska atadriibu haani ka labaad waxa weeye sil bayna alkelimateyn almutamaailatayn kelmadahan waxaa jira qaar isku mid ah waa toban eray waa toban kelmadood ama waayn ilaayn ilaa sideed weeyaan sideeddaa iyo sideedan kale mid walba waxaa ku jira labada dhinac midka kale la mid ah halkaa nambarka sideedda laabaa ku qoran haadanna laabaa ku qoran hal xariiq buu isugu xidhay waa tusaale mid waliba midkiisa haddaba adna xariiq ugu xidh mid waliba midkiikiisa kale xagga kaleu ku yaallaaye atadriib aalidka saddexaad waxa way undur eeg wastamic dhegayso waqra dabeed aqri askunu fii beytin guri baan deganahay askunu fii shaqatin waxaan deganahay dhowr qol fii shaqati halaau qurafin waxaa ku yaalla qolalka saddex qol baa ku yaala ashaqatu fi اdowr اlأwal waxay ku taallaa shaqadu dabaqa koobaad uriidu mushaahadaة اlasaas alaabta inaan arkaan doonaya sida kuraasidaa iyo waxa la midkaa miisaska iyaba asaas ah uriidu mushaahadaة اlmadbakh waxaan doonayaa inaan meesha wax lagu kariyo arko kuwaas waa akhris iyo dhegaysi iyo eegitaan indhaha lagu eego atadiib الraabic undur wastamic waqra eeg oo dhegayso oo dabeedna akhri axmedu yaskunu wuxuu degan yahay fii shaqatin dhowr qol buu degan yahay oo jamiilatin qurux badan ashaqatu qolalkaasi fii xayi lmadaar bay ku yaalaan xaafadda madaarka ashaqatu qolalkaasi fi dowri haalif waxay ku yaalaan dabaqa saddexaad ee ka mida ah cimaaradda ama fooqa fi shaqati khamsu qurafin shaqaddu waxay ka kooban tahay shan qol fii qurfati nowm qolka hurdada waxaa yaal sariirun ta fadhigana arikatun في المطبخ فرن مطبخana miishiinka waxa lagu kariyaa yaala في الxamaami meesha lagu maydhana mir'aatun waxaa taala muraayadda la isku eego ajib iminkana ka jawaab su'aalahan hal yaskunu axmed fii shaqatin ma wuxuu degan yahay meel shaqo ahoo qola nacam yaskunu fii shaqatin ama laa yaskunu bal yaskun wuxuu degan yahay maxay fii beyt hal yaskunu fii xayi almadaar ma wuxuu degan yahay xaafadda madaarka nacam yaskunu fii xayi lmadaar waa hadduu degan yahay ama laa yaskunu fii xayi aljaamica ayuu degan yahay hal ishaqatu fi dowr alkhaamis ma waxay ku taallaa qolalka uu degan yahay طabaqa shanaad nacam hiya fi اdowr الkhaamis waa haddii nacam ashaqatu fi اdowr الkhaamis waxay ku taallaa ka shanaad ama laa ashaqatu fi dowr الraabic oo kale haddaanay ku oolin kam gurfatin fi الshaqa imise qol baa ku yaala shaqada wuxuu odhan karaa fi shaqati hamsu qurafin baa ku yaal alaau qurafin baa ku yaal kolba intii ay tahay ayna alfurnu waa su'aal halku yaallaa mashiinka cuntadu lagu kariyo ee moofada ah alfurnu fi lmadbakh buu yaallaa ayna almar'aatu muraayaddu halkay taallaa almar'aatu fi lxamaam xamaamkay taallaa ayna asariir sariirtu halkay taallaa asariiru fii gurfati الnowm waxay taallaa qolka hurdada haddana ayna alarayka buu ku yidhi kuraasa fadhigu halkay taallaa alaraykatu fii غurfaة الjuluus ayay taallaa mid walba halkeedii ayaad dhigaysaa ثaaniyan alkitaaba imika waxaynu qaadanaynaa waa qoraal card waa soo bandhig alif iyo jiim iyo xa iyo kha xuruuftaasaa la qorayaa meesha ku jirta markaa maxaa u horaysa jamiilatun baa u horaysa oo a maaragtay alifku waa qaybta koobaad iyadu jamiila oo marka hore ka jimki waa bilow sajaadatun jamiilatu mid qurux badan sajaadatun roogii dhexduu ku jiraa siraajun waa faynuuska ama laamada jiimku u dambeeya kolba meel buu gelinaya mar walbana sida loo qoraya waa kaa kutusaya xayun waa xaafad alxamdu ilaah baa mahad leh iyo sabaaxun oo aroortiya iminka xa'du xayun waa bilow alxamduna dhexday ku jirta ashaa ka horaysa sabaaxuna waa u dambaysaa khamsun waa shan waa markay khaad u horayso sakhaanun waa ka biyaha kulayliya waa dhexday ku jirtaa waa qor oo khaad way u dambaysaa mid walba wuxuu ku barayaa xaraf walba marka logu barya xuruufta ku jiraa weli saddexda qaybood maruu bilow yahay iyo maruu dhexda ku jiro iyo maruu u dambeeyo sida loo qoro dabeedna wuxuu leeyahay atadriib alawal qoraalkanaa lagugu tababarayaaye tadriibka koowaad waxa weeye mura biqalamika cala alxarf ku dul feegaar imanka wataa mid walba kuu qoran dabeedna si fartu kuugu fadhiisato ku dul qor haddana atadriib thaani layliska labaad insakh gaar imanka adugu qor meelaha bannaan mid saddex meelood baa lagu baneeyey ku qor iyadoo oo aanad ku dul feegaarin atadriib athaalis layliska saddexaad waxa mura biqalamika cala alkelima iminka kelmad weeye marka hore hal xaraf baa gaar laguu baray iminkana isagoo kelmad ku jiraa lagu barayaa kelmadda markaa wada dul ku dul feegaar jamiilatun waa mid qurux badan kelmadaha ku dul qor sajaadatun waa roogiya ku dul qoro ku dul feergaar kelmaddaha kelmad dhammaystiran weeye siraajun imankaa ku dul feegaar kelmadaha xayun kelmadaha ku dul feegaar atadriib raabic ka afraad waxa insa qor jamiila gaar qor saddexaa meelood bannaan kelmadaad ku feegaaraysa ma ahayd gaar qor sajaajatun rooggana qor isagana saddex goor ku celi siraajun saddex goor ku celi xayunna saddex goor ku celi carb qaybta labaad waa cayn iyo qaybba imika layna baraya qoraalkoodii marka calaykum waa dushiinna mucallimatun waa mucallimad waxbarto dadka sabcun waa toddoba dumuucun waa ilmaha ilmada soo da'ata gurafun waa qolalka alghurfatu waa qolka qolka keliya sibqun maalan waxay noqotaa rinjiga kale noqotaa waxay noqotaa wixii wax la mariya had iyo goor rinjiga sida rinjiga kale midabna leh faraaqunna waa meel maran haddaba calaykum waa caynkii oo bilow waa mucallimatun waa isagoo dhexda ku jira sabcunna waa isagoo u dambeeya dumuucun waxa weeye calaykum mucallimatun sabcun dumuucun hurafun oo afar buu ka dhigay hurafunna waa isagoo bilowa alghurfatuna waa isagiioo dhexda ku jira sabqun sibqun waa isagoo u dambeeya faraaqunna waa qeynkii u dambeeya si ugu buuxiyo unin un bay noqotay un marka atadriib alwaaxid mura biqalaminka cala alxarfi xarafka dul maree ku dul qoro ku dul feegaan waa ka halkaa ku qoran dabeedna sidaa mid walba ugu dul qor atadriib ahaani ka labaadna waxa weeye insak gaar u qor iminka waxaad ku dul qoraysaa ma jirto atadriib الثالث mura biqalamika calى اlkelima iminkana kelmadda oo dhan ku dul feegaar calaykum mucallimatun mid walba kelmadda ku dul feegaar faraaqun ku dul feegaar gurafun ku dul feegaar atadriib الraabic insak iminkana kelmadda qor waxaad ka eegataa ma jiro alwaxdaة الraabica haddaba waxaynu qaadanaynaa qaybtii afraad oo ah yani jabtar bilowa iyadoo ah alxayaaة اlyowmiya waxay ka hadlaysaa nolol maalmeedka waxyaabaha la qabto iyo waxaa ayay ka hadlaysaa alxayaaة اlyowmiya nolol maalmeedka alcardu horta soo bandhigid weeye alxiwaaru alawal waa wada sheekaysiga koobaad undur eeg wastamic dhegayso waqra' dabeedna waacid ku celi oo dabeedna akhri daariq ninka la yidhaha wuxuu yidhi mataa tastayqidu goormaad toostaa daahir baa yidhi astayqidu cinda alfajri marka waagu baryaan toosaa daahir baa haddana yidhi daariq baa yidhi ayna tusalli alfajra halkeed salaadda subax ku tukataa daahir wuxuu yidhi usallii alfajra waxaan salaadda subax ku tukadaa fi lmasjidi masaajidka طaariq wuxu uhi hal tanaamu bacda salaati salaadda marka laga baxa miyaad seexataa طaahir wuxu uhi laa me ma seexdo laa anaamu bacda salaati salaadda kadib ma seexdo طaariq wuxu uhi maada tafcalu bacda salaat salaadda kadib maxaad samaysaa طaahir wuxu uhi aqra'u الqur'aan qur'aankaan akhristaa طaariq baa wuxu uhi wamataa tadhabu ilى اlmadrasati goormaad madrasadda tagtaa طaahir wuxu uhi adhabu asaacata asaabica saacaddu markay toddobada tahay ma baabuur baad raacdaa ood ku tagtaa madrasadda daahir wuxu uhi laa maya adhabu bilxaafila bas baan ku tagaa sayaara waa baabuurtan yarar ee tagaasida oo kale iyo kuwaas dhaha sayaar xaafilana waa baska mee bas baan raacaa buuri baabuur yaroo gaara kuma tagoon anugu watee ta ardaydu raacda ee kay raacda ee baska baan ku tagaa buuri markaa eeg waana diiniyan mar walba tadriib diiniyaa ku jira buu kuri dadka cilmiga baa lagu tababaraya qaabka ad u lahayd cibaadadaas ad u xafidi lahayd qur'aanka akhriskiisii nidaamkii qorshihii inaad bacda salaad seexanin subax aad seexan macno kale oo diini ah oo dacwad ah ayuu xambaarsan yahay waxaan laga hadlay tarbiya diiniyana way la socotaa alxiwaaru haani wada sheekaysiga labaad undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi alummu hooyadu waxay tidhi haadaa yowmu alcudla kani waa maalintii fasaxa maanta waa fasax iskuulladii iyo goobihii waxbarashadu alaab waabi wuxuu yidhi haadaa yowm alcamal haddaba kan waa maalin shaqo yacni waa maalin shaqo alaab waabi waanu shaqaynaa bul haddaanaan iskuulkii la tegayn waanu shaqaynayna alaab waabi wuxuu yidhi maadaa satafcalu yaa taaha taahaw aduu maanta maxaad qaban ood ka shaqayn waa carruurtiisii taaha wuxuu yidhi saaknusu gurfata aljuluus waxaan anigu xaadhayaa qolka fadhiga alumuhay waxaa ti wamaadaa satafcalina yaa faatima aduguna faadima maxaad qaban doontaa maanta iskuulkiiyo lama tegayo madrasadiiya faadimad waxaa tii saaknusu kurfata nowm anigu waxaan xaadhayaa qolka hurdada alummu hooyadu waxay tidhi wamaadaa satafcalu yaa axmed adna axmed oo maxaad qabanaysaa axmed wuxuu ihi saaqsilu almalaabis anuu dharkaan maanta maydhayaa alummu hooyadu waxay tidhi wamaadaa satafcalina yaa latiifa inanteedii ba ku tidhi latiifa adna maxaad qaban latiifatu waxay tihi saakwi waxaan kaaweydeen doonaa anugu almalaabisa dharka marka la maydhaan kaaweedanaya anugu aljaddatu ayaydi baa tidhi ana aniguna sa aqsilu waxaan maydhayaa aladbaaqa ana bilaydhada anigaa bilaydhada cuntada maydhaya aljaddu wuxuu idhi wa ana saaqra'u alqur'aan anna qur'aankaan akhriyayaayo wardigaan haynayaa oo barakada guriga ee anna qur'aan ku akhriyaya ana bilaa camal noqon maayo markaa eeg wuxuu tilmaamayaa inuu horta nadaafadda la ilaaliyo waa qodob waxaa kalou tilmaamayaa in qof waliba shaqeeyo rag iyo dumarba camal la yeesho waxaa kalou tilmaamaya in qorshe la samaysto iyo balaan oo qof waliba shaqaduu qabanayo la garanayo alxiwaaru haalif wada sheekaysiga saddexaad waxa weeye undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi dabeedna caadil baa wuxu uhi mataa tastayqidu yowma alcudla wuxuu ihi goormaad toostaa maalinta fasaxa faysal nin kale uhi astayqidu mubakiran waxaan toostaa wakti hore waan ka lahaa fasax ba ha noqotee dabeedna faysal baa wamataa tastayqidu anta adigu qudhaadu goormaa toostaa buuri caad wuxuu astayqidu mutaakhiran anuu goor dambaan toostaa maalinta fasaxa faysal wuxuu yidhi maada tafcalu fi sabaax aroortii maxaad qabataa buu faysal yidhi caad wuxuu ushaahidu tilfaaz anuu waxaan daawadaa t v-ga wamaada tafcalu anta aduu maxaad qabataa haddaad tahay faysal faysal wuxuu yidhi aqra'u saxiifatan anuu waxaan akhrisaa jaraa'idka ow kitaaban ama kitaab baan akhristaa yacni cilmiya aqoona caadil baa yidhi ayna tusalli ljumca jumuca halkeed salaadda jumcada ku tukataa faysawuxu usalli aljumuca jumcada waxaan ku tukadaa fi lmasjid alkabiir masaajidka weyn faysal wuxuu yidhi wa ayna tusalli anta aduu halkeed ku tukataa haddaad caadil tahay caadil wuxuu yihi usalli fi lmasjidi alkabiir baan ku tukadaa aydan sidoo kale aniguna waan ku tukadaa mar kasta waxaa ku jira wax tarbiyadda ka mid ah oo salaadda iyo ilaalinta iyo masaajidka isla markaa iyo toositaanka iyo waxqabad intuba way ku jiraan almufradaat waxaanu horta soo qaadanayna erayada inoogu jira ee cusub ee u ka kooban tahay maaragtay xiwaaraadka ku jira alcardu soo bandhigii undur eeg wastamic oo dhegayso waacid ku celi yanaamu wuu hurdaa yastayqidu wuu toosayaa yadhabu wuu tegayaa yaknusu wuu xaadhayaa yaqsilu wuu maydhayaa yakwi wuu kaaweedaynayaa yushaahidu wuu daawanayaa kabiiru wuu weyn yahay kitaabun waa kitaabka wax lagu qoro صaxiifatun waa jariidadda iyo maaratay jaraa'idka tilfaazun t v-ga madrasatun madrasad iyo iskuol wax laga barto sayaaratun waa baabuur kaa yar ee tagaasida iyo wixii la midka ah xaafilatun waa baska weyn malaabis waa maryaha aطbaaqun waa bilaydhada cuntada asabaaxu aroortii alfajru waa beriga saacatun zamaniya bayna qowseyn saacadda wakhtiga tirisa salaatun waa tukashu mubakiran mid kala haya muta'akhiran mid habsaamay camalun shaqo cudlatun shaqola'aan fasax ah maalintaa fasax weeyaan oo shaqadii waxbarashadao kalea fasax laga yahay ama tii shaqada ee dawladdaba waa fasaxa haddaba intaas soo eray waxay ku jiraan oo inagu cusubi xiwaaraadkaa saddexa ah erayadaasoo cusub baa ku jira haddaba atadriib alawal waxaan qaadanaynaa layliska koowaad sil waxaad xidhiidhisaa بين كل suuratayn laba sawir oo kasta oo baynahumaa calaaqatun xidhiidh ka dhexeeyo yaqsilu halkaa maxaa ku qoran yaqsilu kitaabun xaafilatun asabaax yanaam intaas halkaasi ku qoran tahay waa waxa weeye waa shan eray halkan waxaa ku qoran shan kale saxiifatun alfajru yastayqidu yakwi sayaaratu isku mid imika aha xidhiidh baa ka dhexeeya buu ku maxaa xidhiidh la leh yakwi baad qaadanaysaa marka shayga la maydho lama kaaweedeeyo kadib taasaa xidhiidh ugu dhow kitaabun waxbaa lagu qoraa maxaa xidhiidh ugu dhow saxiifatun jaridada ugu dhow xaafila maxaa xidhiidh ugu dhow sayaara baa ugu dhow oo tagsiga ah asabaax maxaa ugu dhow alfajru oo waa beriga ah aroortii maxaa ugu dhow waa beriga yanaamu maxaa ugu dhow yastayqid ayaa ugu dhow markaa kuwa ugu dhow saa isugu xidh ee macnuhu xidhiir ka dhexeeya xidhiir atadriib haani tadriibka labaad waxa weeye sil waxaad xidhiidhisaa bayna alkelimati erayga halkan ku qoran wa suurati almunaasiba iyo sawirada haboon ka u sarreeya alifku waa kitaab ka labaadna waxa weeyaan waa oo waxa weeye waa tilfaaskii halkan maxaa madrasatun baa ku qoran iyadoo namber kow baa la siiyey madrasatun number kow baa la siiyey maxay noqonaysaa daalka weeyaan numberka labaad itniinku adbaaq weeyaan waa ha'da waa sawirrada iyo isla doona kelmadda tilfaaz waa numberkan ba'da weeyaan kitaab waa numberka alifka ku yaallo malaabis waxa weeyaan ku qoran yahay jiimku sidaa isugu gee buu leeyahay mufradaat idaafiya iminka waxaanu qaadanaynaa erayo dheeraad ah oo aan ku jirin kuwii aanu soo marnay alcardu waa soo bandhig erayadii baa halkan lagu soo bandhigayaa undur eeg wastamic dhegayso oo waacid ku celi maxaa erayadan cusub yihiin alawal ka koobaad ahaani ka labaad athaalid ka saddexaad alraabic ka afraad alkhaamis ka shanaad intanaa lagugu tababaraya haddana atadriib alawal ratib alacdaad erayadan habee halkaa maxaa ku qoran alraabic ka afraad alawalka koobaad athaalidka saddexaad alkhaamiska shanaad athaaniy ka labaad way isweydaarsayn marka tira ahaan la eegayo halkan uu dabeedna hoosta kugu qoray alawal ka bilow xabaddaasuu qoray xabadda haddii la qoray afarta kale si isugu xigaan ugu hoos qor oo maxaa ku xiga aلثaanي aلثالث الraabiع alkhaamis sidaa u qor buu ku leeyay التdriib الثaanي waxa weeye layliska labaad sil bayna alcadadi wa kitaabatihi iminkana waxaad xidhiidhsaa un tirada iyo qoraalkiisa oo tirada marra nambar ahaan baa loo akhriyaa loo qoraa marra xuruuf ahaan baa loo qoraa marka hore maxaa qoran alraabic ka afraad alawalka koobaad alhaalidka saddexaad alkhaamiska shanaad ahaani ka labaad halkana maxaa ku qoran hamsa arbaca waaxid itniin talaata iskuma habaysno waad arkaysaa mid walba kiisun ku hagaaji buu ku leeyay mid walba kiisa un ku hagaaji altadriib haali kana waxa weeye leeladka saddexaad iqra alacdaad atartiibiya waxaad akhridaa tirooyinka ee tartiibiga ah ee habaysan akhri iminka tani ma aha tartiibi talaata buu qoray oo saddex ah khamsa oo shana baa ku xigta kow baa ka sii dambaysa waaxida arbacaa ka sii dambaysa itniin intaa waxaad u akhridaa waaxid itniin talaata arbaca khamsa waa intaase si iyadoo nidaamsan u akhri iyadoo nidaamsanan bay qoran tahay oo isku dhex daadsan atadriib araabic silbayn iminka waxaad isku xidhaa tirada iyo sawirka ku habboon waad aragtaa kaa u horeeya waxaa ku qoran number waaxid number itniin waxaa ku qoran markaa raqam talaata raqam arbaca hamsa ayaa ku qoran halkana maxaa qoran iyadoo qoraala الثaanي alkhaamis alأwal alraabic aلثaalث haddaba mid walba kiisa un ku xidhiidhi isma iskuma toosne mid walba kiisa ku xidhiidhi ataraakiib الnaxwiya waa jumladaa xagga naxwo ahaan laga faa'iidaysan karo kuwanina التdriib الأول tabaadal الsu'aala wاljawaaba maca zamiilig isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiya saaxiibka kama fi اlmithaal sida tusaalahan ku qoran almithaal tusaale waxa weeye da waaxid ardaygii koowaad wuxuu yidhi mataa tadhab ilى اlmadrasa goormaa tagtaa madrasadda daitniin ardaygii labaad baa yidhi adhabu aلsaacaةa الsaabica waxaan tagaa saacadda toddobaad ayaan tagaa marka laga tago erayada la adeegsanayo wax la isku weydiinayo wuxuu mar walba kuu qorayaa labada eray ee la isticmaalo jumladu ka samaysan tahay waa almadrasii asaabica madrasadii iyo saacadda ee muxuu ahaa toddobaad markaa albeyt baa iminkan halkan ku qoraya alwaaxida intaasaa kuu qoran waxaa la odhanaysaa mataa tadhabu ila albeyt goor maad guriga tagtaa adhabu waxaan tagaa asaaca alwaaxida saacadda waxaan tagaa kowdaan tagaa waxaa ku qoran haddana aلطabiib aلثaaniya mataa tadhabu ilى الطabiib goormaad u tegaysaa dhakhtarka adhabu asaaca الثaaniya saacaddu markay labada tahay baan u tegaya yani labada duhurnimo almasjid الثaaliثa mataa tadhabu ilى اlmasjid goormaad masaajidka tegaysaa adhabu asaaca الثaaliثa waxaan masaajidka tegaya markay saacaddu saddexda tahay galabnimo almuhandis mataa tadhabu ilى اlmuhandis goormaad injineerka u tegeysaa adhabu asaaca araabica waxaan u tegaya saacaddu afarta galabnimo maalan mataa tadhabu ilى الshaqa goormaad tegeysaa qolalkaagii adhabu asaaca alkhaamisa saacaddu markay shanta tahay mataa tadhabu ilى alcam goormaad u tegeysaa adeerka adhabu asaaca asaadisa saacaddu markay lixda tahay التdريب الثاني تباadل السؤaaل والجawاaب maعa زamيilka كama في المiثاaل waxaad isweydaarsataan weydiin iyo warcelin adiyo saaxiibka كama في المiثاaل sida tusaalahan lagugu siiye raac المiثاaل tusaale waxa weeye طa waaxid أyna تصلي الفجر halkeed salaada subax ku tukataa طa itniin ardayg leod wuxuu yidhi uصلي الفجر في المسجidi masaajidkan ku tukadaa halkaa kolba wuxuu ku qoray intay eray jumlooyin ka samaysan yihiin waa yuصلي الفجر ilى المسجida erayada ay ka koobantahay waaweyn halkan maxaa kuu qoran yaqra'u الqur'aan almusallى yushaahidu tilfaas algurfa yatawada'u alxamaam waxaa lagu odhan karaa markaa ayna muxamadun sa muxamadu fi lmusallى yaqra'u الqur'aan muxamed wuxuu ku jiraa mawlaca qur'aankana u akhriyaya waxaa loo kadaa وهكبر يشاهد التلفاز الغرفة أخرى أين أحمد أحمد في الغرفة غرفته كتير قولك يشاهد التلفاز وهو داوان يتي فيها يتوضأ أخرى يتوضأ يرحم أبا كقر أين علي علي في الحمام يتوضأ علي وحو كتير حمامك وانو ويسيسانيا waxaa markaa taa yaqsilu aladbaaqa almadbakh oo kale ayna faatima halkay faatima joogtaa faatima fi lxamaa fi lmadbakh madbakay ku jirtaa tagsilu aladbaaq waxay maraysaa belaydhadii ayna sacdun halkuu sacd joogaa sacdun fii غurfati الnoom ayuu ku jiraa yanaam wuu hurdaa waxaa la odhan karaa yaqsilu almalaabis alxamaamika ku qoran maala ayna maxamuud xaguu joogaa maxamuud maxamuud fi lxamaam yalbisu yaqsilu almalaabis xamaamku ku jira dharkii buu maydhaya atadriib الثالث waxa weeye layliska saddexaad tabaadal الsu'aal wاljawaab maca zamiilig isweydaarsada su'aal iyo jawaab ama weydiin iyo warcelin maca zamiilika saaxiibkaaga kama fi اlmihaalayni sida ku qoran labadan tusaale almithaal alawalka koowaad waxa weeye taa waaxid baa maada tafcal maxaad samaynaysaa maxaad qabanaysaa buuri taatina wuxu aqra'u lqur'aan qur'aankii baan akhriyaya almithaal haani tusaalaha labaad waxa weeye taa waaxid maada tafcaliin gabadh maxaad samaynaysaa taatinin ardaydii labaad waxay tihi aqra'u lqur'aan qur'aankaan akhriyaya marka maxay ka koobantah yaqra'u lqur'aan iyo taqra'u lqur'aan labada erey bay ka kooban yihiin jumladahani inta kale waa intii su-aalaha iyo dhalinaysay halkan waxaa ku qoran yaknusu algurfata tushaahidu atilfaaz yaqra'u الصaxiifa yakwi yaknusu اlgurfa qolkii buu xaadhaya tushaahidu waxay daawanaysaa atilfaaz tv-ga yaqra'u asaxiifa jaraadkii buu akhriyaya yakwi almalaabis dharkii buu kaaweedaynaya taqsilu adbaaq waxay maydhaysaa biloodadii yaqra'u اlkitaab kitaab ku akhriyaya markaa su'aalaad ka samaynaysa waxa la odhanayaa maalan maadaa yafcalu axmed axmed muxuu qabanayaa yaknus algurfa wuxuu xaadhayaa qolka maadaa tafcalu faaطima faaطima maxay qabanaysaa tushaahidu tilfaas waxay daawanaysaa t v-ga maadaa yafcalu muxamed muxamed muxuu qabanayaa yaqra'u aلصaxiifa jariidadu akhriyaya maada yafcalu caliyu cali muxuu qabanayaa yakwi almalaabis dharkuu kaaweedeynayaa maada tafcalu caaisha caaisha maxay samaynaysaa taqsil adbaaq waxa ay maydaysaa suxuunta ama bilaydhada maadaa yaqra'u maxmuud maadaa yafcalu maxmuud muxuu samaynayaa yaqra'u alkitaab kitaabku akhriyaya markaa kuwaasoo kale ka samee buu leeyahy atadriib الraabic layliska afraad waxa weeye tabaadal الsu'aala waljawaaba maca zamiilika kama fi اlmithaal isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiyo saaxiibkaa sida ku sugan tusaalahan lagu siinayo ka raa tix raac almithaal tusaale waxa weeye daa waaxid maadaa sataknusu maxaad xaadhaysaa baa lagu yidhi daaitini wuxuu yihi saaknusu gurfaة اljuluus waxaan xaadhayaa qolka fadhiga maxaa qoran yaknusu gurfaة اljuluus intaasaa inoo qoran yaqsilu almalaabis dharkuu maydhaya yakwi almalaabis dharkuu kaaweydinaya yusali اlfajra wuxuu tukanayaa wuxuu tukanayaa salaaddii subax yaqra'u اlqur'aan buu akhriyaya yushaahidu tilfaas buu daawanaya yaqsilu adbaaq buu maydhaya haddii aad kuwaasoo kale ka dhigto waxa laga odhanaya maadaa taqsil maxaad maydhaysaa wuxuu odhanaya marka aqsilu almalaabis maryihii baan maydhaya maadaa takwi maxaad kaaweedanaysaa akwi almalaabis dharkaan kaaweedanaya ayna tusali alfajr halkeed ku tukataa usali eh, alfajra fi lmasjid baan ku tukada oo kale maadaa taqra maxaad akhriyaysaa aqra qur'aan qur'aankaan akhriyaya maadaa tushaahid maxaad daawanaysaa ushaahid atilfaas t v daawanaya maadaa taqsil maxaad maydhaysaa aqsil aladbaaq suxuunta ama bilaydhadaan maydhaya mulakhasu taraakiib iminkan waxa wey taraakiibtii oo la soo ururiyey ama la soo koobay inaan ku qaadanaynaa eh, maxaa laga soo jumlooyinkaynu soo marnay marka la ururiyo ee la soo manguuriyo ka koowaad waxa wayaan iqra' aqri alqur'aana qur'aanka aqri aqra'u alqur'aan qur'aankaan akhriyaya aknusu alغurfata waxaan maydhaya waxaan xaadhayaa qolka ushaahidu atilfaas baan daawanayaa aqra'u asaxiifata waxaan akhriyaya jariidadda aksilu lmalaabis dharkaan maydhaya taasi waa qaybta koobaad qaybta labaadna waxa weeye siin baa halkaa inoogu qoran sa aqra'u lqur'aan qur'aankaan aqriyi doonaa weli maad bilaabin sa aknusu waxaan xaadhi doonaa alghurfata qolkaan xaadhi doonaa sa ushaahidu waxaan daawan doonaa atilfaas baan daawan doonaa sa aqra'u saxiifata jaridaddaan akhriyi doonaa sa aqsilu lmalaabis maryahaan maydhi doonaa qaybta saddexaad waxa weeye maadaa tafcal maxaad samaynaysaa maadaa taknus maxaad xaadhaysaa maadaa tushaahid maxaad daawanaysaa maadaa tafcaliin gabadhahay maxaad samaynaysaa maadaa taknusiin maxaad xaadhaysaa maadaa tushaahidiin maxaad daawanaysaa qaybta afraad waxa weeye maadaa sa oo siinkana lagu daray maadaa satafcal maxaad qaban doontaa maadaa sataknus maxaad xaadhi doontaa maadaa satushaahid maxaad daawan doontaa maadaa satafcaliin maxaad samayn doontaa maadaa sataknusiin maxaad xaadi doontaa maadaa satushaahidin maxaad daawan doontaa eeg sida kale waa isugu mid marna waa mudakar oo nin baa lala hadlayaa marna waxaa lala hadlayaa gabadh mataa wey qaybta shanaad mataa tadhab ila almadrasati goormaa tegaysaa madrasadda mataa tadhab ila albeyti goormaa tegaysaa guriga mataa tadhab ila aabiib goormaa dakhtarka u tegaysaa mataa tadhab ila almasjid goormaad masaajidka tegaysaa mataa tadhab ila almuhandisi goormaad injineerkii u tegaysaa mataa tadhab ila alcam goormaad adeerkaa u tegaysaa qaybta lixaad waxa weye adhaabu asaaca oo lagaga jawaabaya kuwaa hore ilan goormaad u tegaysaa baa la yidhi adhabu asaaca alwaaxida waxaan u saacadda kowda markay tahay adhabu asaaca ahaaniya waxaan u saacaddu markay laba tahay adhabu asaaca athaalita waxaan u saacaddu markay saddexda tahay adhabu asaaca alraabica waxaan tegayaa saacaddu markay afarta tahay adhabu asaaca alkhaamisa waxaan tegayaa saacaddu markay shan tahay adhabu asaaca asaadisa waxaan tegayaa markay saacaddu lixdii lixda tahay ta toddobaad waxa weeye usallii alfajra waxaan ku tukadaa salaada subax waxaan ku tukadaa fi lmasjidi masaajidka aqra'u alqur'aan qur'aanka waxaan ku akhriyaa fi lmusalla mawlac ushaahidu tilfaaz waxaan ku daawadaa tv-ga fi lgurfati qolka aksir adbaaq waxaan ku maydhaa suxuunta ama bileedhada fi lmadbakh meesha cuntada lagu kariyo aksiru almalaabis waxaan ku maydhaa dharka fi lxamaam xamaamkan dharka ku maydha tasdeed waxa weeye ayna tusalli alfajr halkeed ku tukataa salaada subax ayna taqra'u alqur'aan halkeed qur'aanka ku akhridaa ayna taqsilu almalaabis waa intii imika oo waa tii lagaga soo jawaabay waa intii laga soo jawaabay intii laga soo jawaabay un weeyaan ayna taqsilu almalaabis yacni masaaba ku maydhaa waa tii fi lxamaam bay ahayd ayna tusalli alfajr halkeed ku tukataa fi lmusallaa bay ahayd ayna taqra'u alqur'aan halkeed ku akhridaa في المسجد bay ahayd oo la odhan kara ama في الغرفة qolka waa jawaabihi hore un un baa jawaab u ah والله أعلم بالصواب بالله توفيق